bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala ثuma اlishaaraةu wa hiya da lilmudakari wdii wadih watii watih wataa lilmuanathi wdani wataani lilmuhanى biاlأlifi rafca w biاlyaai jara wanasba wa ulaa'i lijamcihimaa marka inta waxaan ka galaynaa asmaau lishaara waxaan ka soo baxnay hadeertaan macaariftii qeybtii ugu horeyso damiir iyo isimkii calam ka ahaa inta waa midkii saddexaad macaarifti weeyaan marka ismu lishaara waxa weeyaan farkufiiq waa ishaarada asalkeeda luqa ahaan waxaa weyaan alishaaratu bilyad ya ishaara la yidhaahda qofka inay tiraahda fulaan waa od gacanti ku taagtid istilaax ahaanna waxaa la yidhaahdaa huwa m maa wudica limusaman biwaasitati اlishaarati ilayh yacni shay mucayan wax loo oo loo dejiyey laakiin biwaasitati اlishaara asigoo farta lagu fiiqo ee lagu gaaraya la yidhaahda marka asmaada waxa weeyaan asmaa ul ishaara waxay macaarifta ugu noqotay waxa weeyaan dadka hadday meesha fadhiyaan qofka gooni aad ula qasdaysid macrifuhu kuu noqona walow lam takun tacrifuhu min qablu walidaalika haddii tiraahdo yaa haadaa nin yahaw ninkaanu haddii aad tiraahdeed laa yushtarad inaad nin hore u taqiina inay tahay laakinahu yatacayanu bisababi اlishaara saasaa lagala jeeda marka ishaarada arkaan ay leedahay waa ina kala fahamtaa mushiir iyo mushaaru lahu iyo adawaat alishaara ina kala fahamtaa la raba waxa weeyaan haddii aad tiraahdid daalika haddaad tiraahdid waxa weeyaan daadi waa ismu ishaaradii waa sida noo imaa doonto kaafkaasna waxa weeyaan daada waa ismu ishaara bimacnaa almushaari ilayhi ninka oo la ishaaray waay almushaari lahuna waxa waaye kaafkaas daalika ninka lagula hadl ninaa kula fadhiyo markaasaad leedahay ninkaas ninkaagaas marka ninka la ishaarayana waa nin ninka waxaad tusinaysana waa nin kale waa laba nim ay wada noqdeen mufrad mudakar oo mushaar ilayhi iyo mufrad mudakar oo mushaari lahu ah haddii aan iraahdo dhaanika haddaan iraahdo mushaari ilayhi waa labo daanika labadaadaas laakiin ninka loo ishaarayo oon wax tusinay hal qof waa dhaanika kacdaasaa kaafka u laabanayso mushiirna qofka lafdiga ku dhawaaqa ha la yidhaahda marka ishaarada waxaad ogaataa asmaa ishaara kuluha min almabniyaat waa nuqto wa kuluhaa macaarif walidaalika laa tudaaf ninka markuu mubtadi yahay mathalan haddii la yidhaahdo laa uqsimu bihada albaladi icraab hada albaladi waxaa laga yaabaa daa ismu ishaara daa mudaaf albaladi mudaaf ileyh inuu yidhaahdo ismi ishaara wixii ka dambeeyo albay wataan ama waa badel ama waa bayaan hadduu khabar gadaasha daa haadaa qaa'imun haddaa tirahdna waaba khabar iyo mubtaday noqonaysaa laakiin haada alqaa'imu haddaa tiraahdo haadaa midkan alqaa'imu ah ama haadaa midkan alqaa'imu midkan taagan oo bedel ah bayaankaa ku badan calaa kuli xaal waxaa meesha ugu muhiimsan inaad ogaatid asmaau lishaara inay macaarifta kamid tahay wa anahaa kulaha mabniya huma alishaaratu weeyaan wahiya ishaaradii daa weeyaan oo lilmudakari ninkii keligiis oo labka ahay uu leeyahay wadii waaye wadih waaye watii waaye watih waaye wataa waaye oo lilmuanathi halkii gabaroo muslim ah, haddii qofkii dumarka ahayd intaasay wada leedahay weliba intaas waa lasii kala babayaani doonaa toban bay gaaraysaa shan oo daal iskala bilaabato iyo shan oo ta iskala bilaabato tobankaas waxaa lagu ishaaraa qofkii dumarka oo keligeed walidaalika nabiga caaisha markii xadiithul ifki dadka ay isdhex qaadeen isla dhex qaadeen nabiga marka ayaantaa hore intii qur-aanka soo dejin intuu soo maro kayfa tiikum ou dhehi jira midiinaa siday xaalkeeda tahay kayfa tiikum ti marka ismu ishaaradii ka mid tahay wadhaani iyo wataani weeyaan oo lilmuthanaa laba labaday u sugnaatay bilalifi rafcan markii la goda jaaa haadaani baa laleeyahay wa bilyaai jaran wa nasban oo ra-aytu haadayni ama haatayni baad leedahay marka e, daani iyo taani min asmaau ka mid yihiin marka icraabtooda ka icraab lmuthana waay waxaa la ysku haystaa hal humaa mabniyaani am mucrabaani oo haddii aad tiraahda jaaa haadaani haa xarfu tanbiih daani faacil mabniyu calى اlalifi miya mase marfuuc calaamatu رفع alif niyaabatan can idama laleeyahay labadaaba khilaafa ka joog hadda daahir musanifka lama uusan bixinin laakiin wuxuu yiri waxaa alifa lagu godaa wuxuu tusinaya kaanahu mucrab inuu yahay xaqiisana waxay ahayd inaan inaan la craabin ou mabni noqda liannahu waxa weeyaan allahuma sali calaa muxamed akhawaadkiisuu lamid yahay oo sidii hadda daa iyo haadaa iyo haaulaai kulligood mabniyaadka khilaafka ma joogo waa tii haaulaai aan kusoo miithaalinay marka waxaa leeya muthanahan walow jaa calaa suurati almuthana haba ku yimaade laakiin yaakhud xukma akhawaatihi fa yubna bimaa yubna bih sidaasay dadka badan ay leeyihiin ayb liannahu waxaa la rabaa baa layihi qoladan dhehayso in mabni waaye haadaani iyo taani waa macaarif isimka la tahniyeynayo in marka hore la nakirayaa la rabaa oo xataa waxay yidhaahdeen zayd haddii in la tathniya la rabo zayd nakiraa laga dhigaa kadibaa markaa zaydaani laleeyahay kadibaa allagu macrifeyna azaydaani laleeyahay sidaasay ay qabaan oo min shuruudi muthanna an yakuuna mufraduhu munakaran bay yidhahdeen wa ulaa'i baa kumi ayaa kamid e lijamcihimaa u sugnaatay jamcihimaa jamci mudakari saalim wa jamci lmuanathi saalim ismu ishaara waxay wadaagaan ulaa'i keligeed intaasay wadaagaan wاlbaciidu bilkaafi mujaradata min allaami muطlaqa aw maqruurata biha ila fi lmuthanaa muطlaqa wa fi ljamci fii lugati man maddahu wa fii ma taqadama duha tanbiih inta musanifku wuxuu leeyahay wuxuu noo ishaaraya maraatib almushaari ilayh midka farta lagu fiiqayo maraatibta uu leeyahay naxwiyiinta badigood waxay leeyihiin isma asmaau lishaara labay leedahay mid baciid ah iyo mid qariib ah marka hadday baciid tahay kaaf yaa lagu daraa oo daabay bay ah eh daaka a laleeyahay ama laamaa loogu sii daraa daalika a laleeyahay baciidaa laysku magacaaba intaas dayib markuu kuu dhow yahayne waxaa laleeyahay daa a laleeyahay ama xarfu tanbiiha laga hormarinaya haadaa haadihi haa haataani haadaani haa ulaa'i oo macnaa ama haa laga hormarna ama keligooda laga dhigaa ay u qeybsamaan qolo waxay leeyihin mayaane waxa weeyaan martaba wasad ahaa jirto ima an yakuuna baciida kula lbucdi wa ima an yakuuna mutawasit wa ima an yakuuna qariiban oo markii laam iyo kaaf la isugu daro daalika la yidhaahdo waa baciid markii laamta la gooyo kaafka keligeed la keeno daaka la yidhaahdana waa mutawasit markii kaafti la gooro daal ilan qariib weeyaan dad baa sidaas ay qabaan naxwiyiinta ka mid ah waxaa baciidka lagu ishaaraa dhaanika haddii la shida nuunteeda oo dhaanika haddii le labadaadaas yay noqonaysaa labadaas marka fadhaanika burhanaani fadhaanika burhanaani labadaba waa la akhriyay ayib marka musanifka hadda wuxuu ku jiraa qolada laba u qeybisay markaasuu uri walbaciidu ismu ishaaraha baciidka ah bilkaafi baa lagu dara mujaradatan xaal ay tahay mid laga dhartiray min allaami mutlaqan oo daaka in la yidhaahdo ama dhaanika la yidhaahdo aw maqruunatan biha ama in lala xariiriyo la yidhaahdo daalika labadaba baciid uu ka dhigay ilaa fi lmuhanaa maahine mutlaqan muhanihii laam lama geli karo oo dhaanika iyo taanika idoo ah lama dhahayo dhaani laka taani laka lama dhahayo ina bnataya haatayni fiiri haatayni waa asmaa ishaara laba gabdhood lagu ishaaray ayib markaan ilaa fi lmuhanaa oo laam la geli karin mutlaqan wa fi ljamcina lama geli kara laamtii fii luqati man maddahu luqatu reer xijaaziyiin ulaai in la yirah in ulaa la yidhaahdo labadaba laba luqa waayo qolada ulaa'i yidhaahdeen laam marka ismishaar ulaa'ika waa la dhihi karaa laakiin laam laguma dari karo ulaa'i laka lama dhihi karo wax saan looga malaynin kelima mustaqila inay tahay yaa loo yeelay laakiin qolada gaabisay reer bani tamiim ulaa laka waa la dhihi karaa ulaa ay yidhaahdeen ismu ishaaradii ulaaka waa la dhihi karaa ulaa likana waa la dhihi karaa oo laamtu waa la geli karaa intaas buu hadda wuxuu noo sheegay ee faahfaahinta asigaa noo sii cadaynaa markaan markaasuu iri athaalitثu min anwaaci almacaarifi ismu lishaara weeyaan wayanqasimu waa qeybsamaa bixasabi اlmushaari ilayhi ayadoo loo fiirinayo qofka farta lagu fiiqayo ilaa halaathati aqsaamin oo u qeybsamaa maa yushaaru bihi lilmufradi wax mufradka lagu ishaaro iyo wamaa yushaaru bihi lilmuthana iyo muhanihii wax lagu ishaaro iyo wamaa yushaaru bihi liljamaacati jamaca wax lagu ishaaro wa kulu min hadihi halaatha saddex daan mid kastoo kamid ene yanqasimu wuxuu usii qeybsamaa ilaa mudakarin wa muanahin mudakar iyo muanaha u qeybsamaa markaasaa layihi falilmudakari midka oo qofka keligiisu ragga ah lafdatun waaxida bay laa uu leeyahay wahya daa waay khalaas fiiri dalika alkitaabu yaa ilaahay uu yihi dalika alkitaab kitaabkayaa lagu ishaara kitaabka lafdi mudakara waay ah. ayib qofkii raggaah lagu ishaaraa haada albeytu haddaa tiraa beytkii waxaa waaye waa mufrad mudakar a ah waay haada arasu haddaad tiraahdid marka shaygii jamaad ha noqdo xayawaan haada alfarasu baad leedahay haada alasadu marka ama thal asadu waa lamid haadaada shardi uma ah markaasuu ri walilmufradi wuxuu leeyahay almuanathati dumarkii mfradkeediina casharatu alfaadin khamsatun shan mabdu'atun bidaal aa lagu bilowday wahya dii waaye kow wadihi waaye bilishbaaci wadihi waa bilkasri wadih waa biliskaani wadaatu weeyaan wahya aqrabuha iyadaana ugu fog in daatu ismi istaara loo isticmaalo inay mawsuulo tahay ama bimacnaa saaxib tahay waa la yaqaanaa laakiin daatu midaas in la yidhaahdo oo ismu ishaaro loo isticmaalo waa yarta wa inama almashhuuru waxa weeyaan isticmaalu daatu la isticmaalo bimacnaa saaxiba loo isticmaalo ka qowlika weeyaanu daatu jamaalin wa mansibin daatu jamaalin talabatu imra'atu daatu jamaalin buu nabi yidhi ay saaxibatu jamaalin aw bimacna alatii in daatooda loo isticmaalo fii lugati bacdi tayi'in reer tayi waa carabta qole kamid ahe ibnu maali qabiiladiisa weeyaane in in daatudii bimacna alatii loo isticmaalo xaka alfaraa wuxuu sheegay in carabti laga wariyay bilfadli duu fadalakum اllahu bihi wاlkaraamati daatu akramakum اllahu bihaa bilfadli baan idinku weydiisanay duu fadliga oo ay ladii fadligoo fadalakum اllahu bihi ilaahay idinku fadilay wاlkaraamati aan wax idinku weydiisanaynaa daatu akramakum اllahu bihaa saasay carabta laga wariyey oo macnaheedii ay tahay ay alatii akramakum اllahu bihaa falahaa xiina idin daatadu waxay leedahay thalaathatu isticmaalaatin liannahu hadda fiiri thalaathadii waa cadad taa marbuuطa ah la geli liannaha tukhaalifu اlmacduud isticmaalaadkaas mufradkeeda isticmaal waay isticmaal maadaama mudakar uu yahay cadadkiina muanatha laga dhigay liannahu min halaatha ila tisca tukhaalifu اlmacduud wa khamsatuna mabdu'at bitaa'i baa lagu bilowday wa hiya tii weeyaan wa tihii bilishbaac wa tii weeyaan wa tihi dhe bilkasri wa tihi waa biliskaani wa taa waay marka ti iyo tihi iyo tihi iyo tih iyo ta intaasoo dhan waa waana kala isticmaal badan yihiin oo hadda tilka iyadoo ti ahayd markii laamti lala xariiriyo oo laamulbucdiga ahayd laamulbucdigoo reeban iyo yadiya kulmaa yadi waa la goynaa tilka yaa laleeyahay tilka aayaatun tilka aayaat ullaahi natluhaa calayk tilka ma asalkeeda tii bay ka timid qur-aanka isticmaalkeeda tan u badan weeyaan walitathniyati lmuanathi muanathkii markii lalalabaynaana waxau leeya taani bilalifi la akhriya rafcan ka qowlika jaaatnii haataani aada leedahay io wa haatayni la yidhah dumarkii markii la akhrinayo bilyaai jaran wa nasban ka qowlihi tacaala ixda bnataya haatayni inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni marka fiiri ibnataya haatayni ibnatayni ay asalkeedii ahayd haataynina waa ismu ishaaradii waay oo ibnatayni ay lacraab tahay tan hore maadaama ay majruur tahay oo ixdaadi loo idaafeeyey haatayni ah ibnataya ee ibnatayni lii haatayni ay ka dhigan tahay aydna majruur waa ima an taqul majruur bilyaa niyaabatan can lkasri liannahu eh, muthana ama ina tiraha mabniyun calyaai liannahu eh, muthana wa huwa mabni labada madhabba waa soo sheegnay walijamci mudakarine wuxuu leeyahay mudakarki jamciisa walmuanathi ulaa'i haddii dumar la ishaarayo iyo rag haddii la ishaalay labadaba ulaa'i baa laleeyahay qaala tacaala wuxuu iri wa ulaaika hum lmuflixuun marka wa ulaaika kuwaas yaa hum lmuflixuuna ah marka ulaa'i ismu ishaara mabniyu cala alkasri fi maxali rafcin mubtada wاlkaafu xarfu اlkhiطaab iska ilaali kaafyaal badanaa jiro oo mudaafu ileyhi aan dhihi jirna hulaamuka iyo markay tahay laakiin kaafta asmaa ulishaara ka dambayso waxa weeyaan kaaf xarfu lkhitaab laa maxala lahu min alicraab liannahu asmaau lishaaradi ayadaa waxawaa macrifo ah shayga markuu macrifo yahayna lama idaafeeyo liannahu min khawaasi alidaafa mudaafka inuu mudaafu ilayhiga wax ka kasbadaa la rabaa macrifo ama takhsiis maadaama mudaafkii hore uu macrifo yahay lama idaafayn karo marka laamu haddii daalika lagu yihahdo icraab daa ismu ishaara mabniyun cala sukuuni fi maxal rafcin mubtada oo kale ad leedahay allaamu lilbucdi walkaafu xarfu lkhitaab bas laakiin lama dhahay daa mudaaf kaaf mudaaf iley lama dhahay ayib marka hum mubtada almuflixuuna khabar mubtada waljumlatu min almubtada'i athaani humtaas iyo wa khabarihi fii maxali rafcin khabaru lilmubtada'i alawal bay noqonaysa qaala tacaala ilaahi wuxuu ihi banaatii huna atharu lakum waxaa weeyaan hadeertaan wa qaala tacaala banaatii huna saas lama dhihi karo haa ulaa'i banaatii huna atharu lakum haa ulaa'idiyaa meesha ka maqan waxaan u malaynaa nuskhada aniga iyo hortaa labaa khaladkaas iska leh lannu maxalu shaahidka haaulaai waay haaulaai inay in dumar loola jeeda waxaa u daliil eh banaatida naftigeeda oo mubtada thaaniga a haaulaai banaatii kuwaas gabdhahayga waay huna atharu lakum sidaas marka banaati keligeed in la yihahda sax ma ah wa banuu tamiimin yaquuluuna marka fiiri wa ulaaika ragaa lagala jeeda lidaliili hum lmuflixuun haaulaai in waxaa laga jeedaa dumar lidaliili banaatihuna marka haaulaai almuslimaat wa haaulaai almuslimuun aada leedahay labada waa isku mid mufradka jamca mudakarka iyo jamca muanadka fi ma yatacalaq biasmaaءi اlishaara halkaas lafdi ay leeyihiin bkhilaaf alasmaaءi اlmawsuula asmaada mawsuulada iyo asmaa ishaarada meelo badan ay iska shabahaan dad badana isku dhex qaldaya haddii aladii la yihahdo ismu mawsuul waay daa haddii la yidhahda ismu ishaaro waay haddii la yidhaahda allaa-i haddii la yidhaahdo waa asmaau lmawsuula iyay kamid tahay haddii la yidhaahdo eh, maxaan ku idhaahdaa ulaa-ina waa isma ishaaro waa markii iska kaa darsamin markaasuu iri wa banuu tamiimin yaquuluuna waxay leeyihiin ulaa ay leeyihiin bilqasri ulaa'i oo mad e ma aha waqad ashartu ilaa hadihi luga waxaan ku ishaaray bimaa dakartu waxaan soo sheegay bacdu gadaal oo min ana laama laamtii laa talxaqhu inayna gelaynin fii lugati man maddahu ninkii maday lugadiisa markin waxaa laga fahmay ana hunaaka min alcarabi man yaqsuruhu taasaa laga fahmay buu ku aan ka soo sheegay matniga huma almushaaru ilayhi ima an yakuuna inuu yahay qariiban aw baciidan labadaas midkood kama baxsano fa in kaana qariiban hadduu yahay ismu ishaaradii jia waa lala yimaadaa bismi lishaarati mujaradan asoo laga dhartiray min alkaafi wujuuban marka ismu ishaaradii hadduu dhaygu yahay buu kuri musanifka waxaa lala yimaadaa asoon kaaf la xariirinaynin wujuuban oo asigoo kuu dhow nin kula fadhiyo yaa haada aad leedahay ama yaa daa ayaad leedahay ama daa ismac kalaami yaa daa ayaad leedahay ama yaa haada laakiin ma dhehaysid ninkii oo kula fadhiyo ismac yaa daaka ah, sax ma ah marka waxaa lagu leeyahay eh, wa maqruunan asagoo lala xariiriy biha tanbiih tanbiihda hadeeda jawaasan oo ha tanbiih midka dham waa la geli kara waana laga dhaafi karaa taquul waxaad leeday jaaanii haadaa midkaana i yimid oo hadda ila fadhiyo haadi baad gelisa waxaa kaloo ku banaan jaaanii daa ina tiraahdi daa kaligeed marka inta kale ugu qiyaas qaado hadduu kaa fog yahayne waxaad leedahay jaaanii daaka hadduu kasii fog yahay daalika yaad leedahay marka waxaa isweydiine hadda qur'aanka dhalika alkitaabu maxaa loo leeyahay waaba alqur'aan beyna aydiina markii noola ishaarayo wax naga fog maba ahabo marka waxaa lagu leeyahay lirafci daraja lirafci aw lirifcati darajatihi qur'aanka darajadiisa yaa sarayso marka waxa weeyaan waa bucdi oo macnawi oo xagga daraja dhalika alkitaab kitaabkaas asiga ah walidaalika musari mufasiriinta dhalika alkitaab ay hada alkitaab ku leeyihin marka macnaha hadda daalika loo yiri waa ka duwan tahay macnaha oo dhowaanshada macnaha waxaa weeyaan e, darajadiisa fog iyo qiimaha ilaah agtiisa uu ku leeyahay ayib wa waxaa la ogaada anaha tanbiih talxaqu isma alishaarati bay gashaa bimaa dakartuhu bacdu waxaan ku gadaashiisa dambe ku sheegay oo min annaha idaa laxiqathu lam talxaqu laamu bucdi wuxuu ku leeyahy isim kastoo min asmaa ilishaara oo hatanbiih laga hormariyey laamulbucdi ma geli karto liannahu xataa laa takthura zawaa'id haa tanbiih waa ziyaado laamulbucdina ziyaaday noqonay marka labadii ziyaada hal isim keligiis ma taxamuli karo wa yuclamu waxaa la og yahay ama wa culima in la yidhaahday ahayd ana ha tanbiihi anna ha tanbiihi waa iydane tambiihda hadeeda talxaqu isma alishaarati ishaarada isimkeeday gelaysaa bimaa dakartuu bacdu waxaan gadaal ku sheegay oo min annaha idaa laxiqathu hadday ha tanbiih ay isim ishaaro gasho lam talxaqu laamu lbucdi laamu lbucdina macnaha markaa ma gelayso hadday ha tanbiih hore ka gasho laamulbucdi gadaal ka geli mayso oo inaad tiraa haada iyo inaad tiraa daalika ood haadi goysid wa in kaana hadduu yahay ismu ishaaradii baciidan wajaba iqtiraanuhu bilkaafi kaaf in lala xariiriyaa waajib ah eh. imaa mujaradatan min alaami laam in cidoo laga dhartiri laam aan wadanin naxwa daaka aw maqruunatan bihaa laamta idoo lala xariiriya daalika labadaas waay ismu ishaarada markuu baciid yahay ama kaaf keligeed ku kaaftoom oo waajib ah ama laam eh, waxaad ugu dartaa laam labadabo calىa qowli man yaquul ina lismi اishaara darajatayni bucda wa qurba labadaas keli bay leedahay ninkii dha laakiin ninkii daraja wasaata sugo wuxuu leeyahay waxaa weeyaan kaafkii daraja wustaa bay leedahay wa tamtanicu laamu laamtii way ka reebtoontaa can ismi اlishaarati fi halaaثi masaa'il ixdaaha almuthana muthana lama geliyo laamu lbucdi taquulu waxaad leedahay daanika wa taanika ayaad leedahay ayib walaa yuqaalu lama yidhaahdo daani laka wa taani laka lama yidhaahdo nafsa alxujo weeyaanoo asmaa eh, tathniyada nuun dheeraad ay awal hore u wadatay daanika marka la yidhaahdo isimkii waa daadi aliftana waa alif eh, tathniya nuuntana waxaa loo sii tacwiid marka nuuntoo dheeraad ku ah haddana laam loogu dari maayo sidaasaa laleeyahay ayb athaaniyatu aljamcu weeyaan jamci hadduu ismu ishaara jamac noqdo laam looguma daraya laakin fii lugati man maddahu ninkii maday lugadiisa taquulu waxaad leedahay ulaaika walaa yajuusu ma banaana ulaa'i laka inaad tiraahdeed wa hiya lugatu ahli اlxijaaz wa man qasarahu ninkii gaabiyey oo qaala yii qaala wuxuu yidhaahdaa ulaa lika ulaa oo gaabin ah likaa laamtaa loogu daray athaalithatu midda saddexaad idaa taqadamat calayha hadday ka hormarta hatanbiih taquulu waxaad leedahay haadaaka walaa yajuusu ma banaano haadaa lika horeyaan usoo sheegnay midaas ayb intaas waxa weyaan asmaau ishaaradii waa asmaau lishaara alfaadeedina waa lagu sheegay inay macaarif tahayna waa lagu sheegay inay mabniyaadka ka mid tahay kulligeedna waa la sheegay mushaaru ilayhigana inuu darajaad kale leeyahay ama saddexa ama laba intaasay ku dhan tahay almawsuul baan ka halaynaa inta huma almawsuula ku xigto ma sidaanay u kala horeeyaan oo hadda damaa'irtiyaa ugu macrifaysan calamkiibaa ku xigo asmaau lishaaraa ku xigto asmaau lmawsuula ku xigta miya oo asmaau lmawsuula markii loo fiiriyo eh, asmaa ulishaara waa ka darajo hooseysaa miya mase waa waa siman yihiin sida musanifka hadda cibaaradiisa ay ku tusinaysa waxa weeyaan in asmaa ulishaara ay ka eh, ka macrifo badan tahay asmaa lmawsuulaadka sidaasay ogeysiinaysa liannahu huma u isticmaalay yani huma waxaa ku xiga ismu lishaaradii hal humadaas tartiib dikri miya ama waa tartiib darajo ah sidii hadalkiisii hore uu ku sheegay huma waxaan u isticmaalay buu iri sidaan darajaadkooda si u kala sareeyaan aan u sheego huma almawsuulu weeyaan wa huwa mawsuulkii aladii waaye lilmudakari mufradi walatii lilmufradati almuanatha waladaani walataani limuthana bilalifi rafcan wa bilyaai jaran nasban walijamci اlmudakari saalimna wuxuu leeyahy aladiina bilyaai muطlaqan bilyaai fi xaalati rafci w fi xaalati اljari wاnasbi aladiina laleey jaaa aladiina raأaytu اladiina marartu bاladiina wاlulaa weeyaan iyuu leeyahay walijamci اlmudakari aladiina buu leeyahay iyo wاlulaa fiira ulaa haddii la yidhaaho al aan laga hormarin asmaa lishaara waay mawsuul waxaad ku garanaysaa al baa ka horeyso alladii allati alladiina alula al a ka horeysa mawsuulka baynamaa ismu ishaara alma ka hore ulaai daa yaalaleeya labadaasaad ku kala saari kartaa walijamci lmuanathi saalimna wuxuu leeyahay allaa-i wallaati sidaasuu leeyahay ayib Eh, allaai i wallaatina waa layidhi waa noo imaa doontaa marka mawsuul horta maxaa loo yidhi mawsuul luqa ahaan waxa weyaan midkii la xariiriyey hadda fiiri hadii qaraabatun mawsuula a ah qaraaba la xariiriy ninkii qaraabadaada haddii aad ka warqabtid wuxuu u baahan yahay aad siisid dhib hadduu haysto aad garab istaagtid silat eh, araxim baa la yidhaahdaa ninkii lagu sameyna mawsuul waa ninkii la xariiriyey marka isimkan maxaa loogu magacaabay mawsuul liannahu qurina bihi silatuhu sidaasaa mawsuul layiri liannahu maa min mawsuulin ilaa walaa budda lahu min sila sidaasaa mawsuul waa isim mafcuul maxaa lala xariiriya haddii lagu yihahdo bimacnaa silatuhu waay laa yakuunu lmawsuulu min almacaarifi ilaa idaa kaanat macahu silatuhu hadda haddii idhaahdo jaa aladii bas aaninan ku kaabsado maxay noqonaysaa maxaa laga faa'iidaysta maya liannahu aladii waa mawsuul maadaama laysat macahu silatuhu laa yakuunu min almacaarif haddii aan idhahdo jaa aladii jaaa aladii qaama abuuhu haddaan idhaahdo ama jaa aladii qara'a alqur'aana khalaas qara'a alqur'aanadaasaa macno u yeeraysa waa siladeedii waa nuqtada labaad mawsuulaadka labay u kala baxdaa mawsuulaad ismiya iyo mawsuulaad xarfiya ah mawsuulaadka xarfiga badana laguma dara meeshaan mar badanaana soo sheegno waxa weeyaan hiya alatii tusbaku wamaa bacdaha bimasdarin oo waxa weeyaan an iyo anna iyo key iyo low iyo ma intaas weeyaan Eh, intaas waxaa la yidhahdaa baan yidhi mawsuulaadka oo xarafka a ah weeyaan an iyo anna wamaau kay walow intaas waay inta kaloo soo hartay mar intaa loogama hadla baabkan laguma daro laakiin markii baabulmasdar iyo la joogo yaa ayada munaasabo ahan loo sheegaa kaas marka mawsuulaad xarfiyaa la yihahdaa shantaas inta kale waxa weeyaan mawsuulaad ismi ah waa midda hadda inta looga hadlayo mawsuulaadka ismiga ah laba usii kala baxaya wuxuu u kala baxaa nas iyo mushtarak nas bimacnaa khaas mid ah hadda mathala aladii oo kale ism mawsuul waa mufrad mudakar oo gaar ku yahay alatii mawsuul waa mufrada muanathay gaar ay ku tahay aladaani alataani waa tahniya wahaakada khaas a la yihahda waa marka nas baa lagu magacaaba mushtarak waa mida hadda aan gelayno markaasuu wuxuu musanifku yidhi wa bimacna aljamiici waxaa lamid eh wa bimacna aljamiici dhammaantood macnahooda waxaa leh man yaa iska leh iyo wa maa iyo wa ayun iyo wa al iyo wa dhuu iyo wadaa marka intaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa mawsuul mushtarak ah mathalan waxaad leedahay manti mudakar mufrad mudakar ay ku dhici kartaa muanath mufrad oo muanath ay ku dhici kartaa tahniyay ku dhici kartaa oo waxaa leeyahy jaaanii man qaama waa mufrad mudakar jaaatnii man qaamat aada leedahay manti marka bimacna latii waay jaaanii man qaamaa hadaa tira bimacnaa aladaani qaamaa waay jaaa man qaamuu hadaa tira ay ladiina qaamuu hadaa tira jaaa man man qumna hadaa tira ailaa qumna fiiri marka manti intii o dhan waa loo isticmaalaa markaasuu ku yiri waa bimacna aljamiici dhammaantood macnahooda waxaa leh mana iska leh iyo wa maa iyo wa ayun iyo wa al oo fii wasfin ku dhex jirto wasfigoo sariixin cad oo ligayri tafdiilin kala dheerayna aan lahayn waa kadaaribi waalmadruubi asha ku jirtoo kale haddaa tiraa jaaa daaribu haddaa tira ama jaaani daaribu haddaa tiraa ay aladii daraba alshaasaa bimacna aladii ay noqonaysa haddaa tira jaaa daaribuuna haddaa tira ay aladiina darabuu marka waxaad ogaataa mathala ina almuslimiina wاlmuslimaati wاlmuminiina wاlmuminaati wاlqaanitiina wاlqaanata asha ku jirto almawsuula waay waxay ka dhigan tahay ina almuslimiina ina aladiina aslamuu wاlmuslimaati ina laa-i aslamna haakada ilaa aakhiri اlaaya ashaas waxaa la yihahdaa al oo mawsuula a waay laakiin waxaa uu shardi ah inay wasfi gasho oo sariix a tafdiilna aan lahayn haddii ay alafdalu haday tahay jaaanii alafdalu min gayri haday tahay asha alafdalu ku jirto wasfi waa ku jirtaa laakiin wasfi oo litafdiil waay marka asheeda ma aha al oo oo mawsuula ma ah oo haddaa tala jaaanii alafdalu minhumaa ay aladii afdalu minhumaa lama dhahay liannahu wain dakhalat calaa wasfin huna ila ana hada alwasfa litafdiil falaysat alfiihi lilmawsuul waduubaa ka mid ah midkii kale markii man iyo maa iyo ayun iyo alira afar weeyaan waduu a ka mide eh, laakiin fii lugati tayi'in lugati tay qolada reer tay la yidhaahdo lugadoodii waay laakiin baqiyat alcarab duudii inay bimacnaa saaxib tahay yaa yaa loo isticmaalaa wadaa ayaa ka mide eh, oo bacda maa aw man ka dib dhacaysa haddii daa ay maa ka dhacdo maadaa la yidhaahdo ama man ay ka hormarto o man daa la yidhaahdo oo labadaasna alistifhaamiyatayni maadiya istifhaama daadana waxay noqonaysaa markaas mawsuula maada bimacnaa maa ay ladii ay noqonaysaa maada sanacta haddaan idhaahda ma ladii sanacta ay ka dhigan tahay wasilatu al alwasfu weeyaan wasilatu hayrihaane imaa jumlaة khabariyaة daatu damiiri muطaabiqi lilmawsuuli yusamaa caa'idan wuxuu leeyahay mawsuulaadkii hadda noo soo tiriyey mawsuulaadkii gaarka ahaa oo la kala lahaa iyo mawsuulaadka mushtaragoo lixda ahaa markuu mawsuulkii ka baxay buu musanifku wuxuu bilaabay inuu noo tiriyo siladii markaan inuu noo sheego waan soo niri mawsuul laabudda lahu min sila siladii maxay noqon kartaa markaasaa la yidhi hadduu mawsuulka al yahay siladiisa wasfiga ou galay waay oo ina almuslimiina haddaan idhaahdo alti waa mawsuul siladiisana muslimiin waay macnaheedan in aladiina aslamuu yay ka macdhigan tahay marka siladiisi iyo waa iswataan labadaas macna ahaan baad u fahmaysaa walidaalika waxaa lagu leeyahay asha oo mawsuulka gasho wasfiga gasho waxay faa'iideysaa sida noo imaan doonto baabul idaafa markii la gaaro waxay faa'iidey doontaa ashaas maxaan ku iraahdaa mawsuul sila bay faa'iideynaysaa marka wasilatu al al siladeeda alwasfu waay oo haddii lagu yidhaahdo haddii ashi marka lamana ecraabayo in almuslimiina craab hadii lagu yihahdo ina xarfu towkiidi wanasbin almuslimiina ismu ina mansuub ilyaa niyaabatan can kasra liannahu jamcu dikrsaalimaa laiska leeyahy laakiin macnihii ay waxay ka tahay mawsuul iyo siladeeda wadato ayay macnihii ka tahay u faham leewa oo hadhow marka ka u bedel haddii lagu yihahdo waxaad leedahay ina aladiina aslamuu ay ka dhigan tahay oo ashyaa aladiina isku bedeshay muslimiinna aslamuu isku bedeleen aslamuuda marka silatulmawsuula sidaasay ku noqonaysa wa silatu gayrihaa wixii alka soo haray mawsuulaadkii kale tii oo macnaha gaarka ahayd ha noqoto kii mushtarak lagu ahay ha noqoto eh imaa jumlatun inay noqoto khabariyatun jumla khabariya jumla khabariya waxaa lagala jeedaa hiya alatii taxtamilu sidqa aw alkadib ilkadib hadaan idhaahdo jaa aladii qaama ninkaas inuu istaaga runtayda intaa waa dhici kartaa ama inaysan ahayn waa dhici kartaa marka waxa weeyaan ima jumlaة khabariya dhaatu damiirin damiirna u saaxibe mutaabiqin lilmawsuuli mawsuulkana mutaabaqaynayo يسمى lagu magacaabayo عائدا hadda فيري haddaan idhahda جاء الذي قام أما جاء الذي ضرب أبوه baan iri aladiidii waa faacil waana ismu mawsuul markuu faacil noqdou sila u baahan yahay jumladan duriba abuuhu ficl wa naaibulfaacilka ah waxaa laleeyahy laa maxala lahaa min alcraab liannahaa silat lmawsuul jumalka aan maxalka icraab ku lahayn waxaa kamida ah jumlada silada dhacdo laakiin caa'id waa inay wadato mawsuulka u laabanay jaaa aladii qaama ou duriba abuuhu hadaas yaa waxay tahay aladiida u laabanayso haddaan idaa jaaa aladaani duriba abuuhumaa inan ihahdo w humaadii waxay u laabanaya aladiidii wahaakada markaasuu uri waqad yuxdafu caaidkaas lafdiga waa laga xadfi karaa laakiin macnihii waa inuu ka jooga naxwu qowlihi tacaala ayuhum ashaddu thuma lananzicana min kuli shiicatin ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya ayuhum hadda fiiri ayudi waa ismu mawsuul lanna mushtaragay ku jirtaa ayib ashaddu khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru huwa ashaddu jumladan huwada maqan meesha iyo ashaduda waxaa waa silatulmawsuulki waay caaidkii marka asiga mubtadaha naftigiisoo la gooyaya caaidki ah liannahu ayudu wax u laabanaya asigaa laga arkaa waxaa lamid eh wamaa camilat aydiihim faqdi maa anta qaadin yaa lamid eh wamaa camilathu haddii la yidhaahdo kaas maba maqna waaba joogaabo ee midda la rabo waxa weeyaan wamaa camilat aydiihim qiraa'ada ku soo aroortay maadi mawsuulay noqonay jumladan camilat aydiihim ficli faacilka laa maxala lahaa min alcalaab liannaha silat lmawsuul waalcaa'idu maxduuf taqdiiru camilathu aa laleeyahay waxaa lamid eh faqdi maa anta qaadin faqdi maa anta maadi waa mawsuula anta waa mubtada qaadin waa khabarkeedii anta qaadin mubtada i khabr laa maxala lahu min alcarab lannaha silat lmawsuul waalcaa'idu maxduuf taqdiiruhu anta qaadiihi yay luqa ahaan ku ahaan lahayd waxaa lamid eh wayashrabu mima tashrabuuna waxaa leeyahay minhu a meeshaas ku maqan kama maqne e laakin dala calayhi maa qablahu yaأkulu mima taأkuluuna minhu wayashrabu mima tashrabuuna ay minhu waa idane fiiri markaa mimaadi min xarfu jar maa ismu mawsuul tashrabuuna ficlu wa faacilu wa huwa jumlaة sila laa maxala laha min alicraab wاlcaa'idu ilى اlmawsuuli damiiru maxduuf taqdiiruhu mima yashrabuuna minhu saasaa leeyahy marka caaidki wasilatu gayriha ima jumlaة khabariya daatu damiiri muطaabiqi lilmawsuul aw darfun inuu noqdo siladii jumlana waa noqon kartaa jumla ismiya ha noqoto ama jumla ficliya ha noqoto ko ama darf ay noqotaa oo jaaa aladii cindaka haddaad tiraha cindakaa silat lmawsuulki ah aw jaarun wa majruur taamaani jaar iyo majruur oo taamaani ah mutacaliqaani bistaqara ku sugnaa ku tacaluqayaan maxduufan xaal uu yahay jaar iyo majruurka mar khabaray dhacaan mar sifay dhacaan mar xaalay dhacaan mar silatulmawsuulay dhacaan wixii silatulmawsuulka soo haray waxaa banaan in mufrad lagu tacaluqjiyana waa banaan tahay in jumlo lagu tacaluqjiyana waa banaan tahay haddaan iraahdo haddeertaan muxamadu fi daari fi daaridaas kaa-inun waa la dhihi karaa oo isim waa lagu tacaluqin karaa ficilna waa lagu tacaluqin karaa muxamadun fi daari ay istaqara fi daari waa la dhihi karaa laakiin markii jaari majruurka iyo darafka ay sila dhacaan waxaa waajib ah in jumla ficliya a loo qadaro leesh liannahu waxaa lagu leeyahy siladii jumla noqotaa mufrad ma noqoto marka ma banaana ina tiraa jaaa aladii cindaka haddaan ihaahdo ay jaaa aladii kaa'inun cindaka lama dhahay jaaa aladii ay istaqara cindaka ay ximbaarsan tahay saasaa loo jeeda ayib markaasu wuxuu ku leeyahay albaabu raabicu baabka afaraad asigaa noo faahfaahi doono oo min anwaaci almacaarifi kamide ah, alasmaau lmawsuula asmaa markii la yiriya asmaaday bay kamid tahay afcaal ma ah almawsuula wahiya mawsuuladaas asmaadaas almuftaqiratu midda u baahan weeyaan ilaa silatin jumla oo sila a ah, iyo wacaaidin damiir oo mawsuulka u laabanay sidii jumladaas wixii isku xeri lahay wahiya calaa darbayni laba qeyb waay khaasatin wahiya asmaadaas oo mawsuulada calaa darbayni khaasatin mid gaar ah iyo wa mushtarakatin mid la wadaagsado falkhaasatu aladii waa lilmudakari ninka keligiisa iska leh alatii weeyaan lilmuanathi mid dumar keligeeda leh waladaani weeyaan litathniyati lmudakari mudakarka oo oo labada ah iyo walataani waa litathniyati lmuanath laba dumar wa yustacmalaani bilalif baa loo isticmaalaa rafcan markii la godayo oo jaaa aladaani alaleeyahay wa bilyaai baa loo isticmaalaa jaran wa nasban oo ra'aytu ladayni wa ra'aytu latayni aada leedahay macnaha inay mucrab yihiin inay mebni yihiin khilaafkii ismu ishaarada ku jira intana ku jiro wاlulaa baad leedahay lijamci mudakari saalim fiiri alulaa i ulaa'i ama ulaa keligeed hadii al ay wadan ismu ishaara wa alulaa haddii layihahna ismu mawsuul waay wa kadalika aladiinana waa lamid wahwa bilyaai baa yuu yahay fii axwaalihi kulihaa markii aladiina la yihahda jamcu mudakir saalim oo mawsuulka ayaa iska leh oo waxaa leeyahay jaaa aladiina asoo faacil ah yaa ladiina maaladuuna lama dhahay ra'aytu aladiina marartu bil iska wada mid waay wa hudayl iyo wa cuqayl yaquuluuna waxay leeyihiin alladuuna qoladaas yar oo min qabaa'il carabi ka mid ah yaa ismu mawsuulka hadduu jamcu mudakari saalim yahay waxay ku shabahayan jamcu mudakari saalimkii oo asalka ahay waaw bay ka dhigayaan rafcan waladiina bay leeyihiin jaran wa nasban oo waxay leeyihin jaaanii aladuuna eh, najaxuu fi lmadrasa aladuuna wa ra-aytu aladiina wamarartu biladiina intaa isma bedelin walaa-i iyo walaatii weeyaan oo ayagana lijamci lmuanath saalim walaka fiihimaa waxaad leedahay ihbaat اlyaai allaa'i wallaatii wa tarkuhaana waad leedahayoo wallaai wallaati wallaa'i ya isna iyo wallaa'i ya isna waa laba qiraa'a oo sabciyataani ah markaasuu musanif wuxuu ihi intaas waa khaas maxba oo dheeraad uma baahno wاlmushtarakatu ma asmaada mawsuulada ah oo kulligood ku wada dhacayso man wamaa wa ayun wa al waduu wadaa waay fa haadihi sitatu tudlaqu cala almufradi wاlmuhanaa wاlmajmuuci aa lagu idlaaqa almudakari min dalika kuwa intaas oo ragga ah iyo wاlmuanathi kuwaas raggooda mufrad mudakara tathniya mudakara jamc mudakara iyo muanath mufrad muanatha muthana oo muanath jamc muanatha mantia loo wada isticmaali karaa taquulu waxaad leedahay fii man oo kale mithaal ahaan yucjibunii man jaaaka marka waxaa laga yaabaa musanifka hadda wuxuu noogu miithaaliyey haddii manti loo isticmaalaa kulligood seen ku kala galanaya maadaama lafdiga uusan manti isbedelaynin wa tutlaqu calaa sitati kulihaa sidee marka aan u kala garanaya intaad dhihireeda lagu yiri manta waxa loola jeedo siladeeda lagu garana yacni manta markii mufrad mudakar loo isticmaala siladeeda laga garana haddii jamac mudakar loo isticmaala silada ka dambeysa laga garanaya marka manti wa in kaanat tuطlaqu cala almufradi wاlmuthana wاljamci ilaa anahaa yataxadadu ma lmuraadu minha min khilaali silatiha marka fiiri waxaad leedahay taquulu fii man oo kale yucjibunii man jaaaka markii manti bmacnaa mfrad mudakar a ah waay lidaliili jumla jaaaka marka yucjibu ficlu mudaaric wa nuunu lilwiqaaya wa yaau mutakalim mafcuulu bihi muqadam mabniy cala sukuni fi maxali nasbin man ismu mawsuul bimacna aladii faacil muahar mabniyu cala sukuni fi maxali rafcin jaaa ficlu maadin mabniyun cala اfatxi wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilaa man wاlkaafu mafcuulu bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili jaaءaka laa maxala laha min alicraab liannaha silaة اlmawsuul wاlcaa'idu ilى اlmawsuul faacilu jaaa liannahu jaaadaas ay huwa ah meesha ku qadaran waman jaaءatka yucjibunii man jaaءatka marka maadaama ficilkaas la ta'niithiyey waxaa caddaaday inuu manti ay tahay mufrad oo muanath ah oo macnaheed ay ka dhigan tahay yucjibunii ay jaaadka wa yucjibunii man jaaaka markii jaaaaka la yihahdo faacilkii alif laga dhigay yaan waxaan fahamnay mantii bimacna ladaani inay tahay oo yucjibunii man ay ladani jaaaka wa man ay jaaataaka wa man ay ladiina jaaؤuuka wa man ji'naka ay ji'naka wataquulu fii maa waxaad leedahay liman qaala ninkii ku yidhaahdo ishtaraytu ximaaran aan gatay aan soo gatay dameer oo lab ah aw ataanan mid oo dhidig aan soo gatay haddii lagu yidhaahdo aw ximaarayni aw ataanayni aw xumuran aw utunan waxaad leedahay acjabanii ma shtaraytahu oo mufrad mudakarki ah wa ma shtaraytaha maadi ay latii ishtaraytaha wma shtaraytahumaa bimacnaa ay ladani ishtaraytahumaa wma shtaraytahum ay ladiina ishtaraytahum wma shtaraytahuna ay laatii ishtaraytahuna wakadalika tafcalu fi lbawaaqi ayib waxauna ogaataa manta waxaa loo isticmaalaa lilcaaqili fi lakhar wamaadana ligayri اlcaaqili walidalika amhiladu kuu kaga bedelay tan mithaal ximaar uu ku mithaaliyey lianna ximaarka waa xayawaanaad oo min laa cuquula laha baynamaa ma tan hore wuxuu kugu miithaaliye dad marka man sida aglabka a tustacmalu lilcaaqili wa maa ligayri alcaaqili markaasuu uri wa inamaa takuunu al waxay noqotaa mawsuulatan bishardi an takuuna inay ahaata shardigeeda daakhilatan midii gelayso calaa wasfin sariixin sifa oo cad oo ligayri tafdiilin aanan waxna kala fadilaynin wa hwa wasfigaasne halaaatun weeyaan ismu lfaacili kadaaribi ay ladii darabay ka dhigan tahay wa smu lmafcuuli kalmadruubi wa ay ladii duribay ka dhigan tahay wa sifa almushabaha weeyaan kalxasani ay aladii xasuna wajhu fa idaa dakhalat hadday gasho ashi cala smin jaamidin karajul oo kale aw calىa wasfin ay gashay yushbihu asmaa aljaamida shabah ka saaxib oo kale aw calىa wasfi tafdiili wasfi kala dheerayn tusin ay gashay kalafdali walaclaa fa hiya xarfu tacriifin le waay mawsuula ma ah beyna midaan oon leenahay mawsuula isim waay wa inamaa takuunu duu waxay noqotaa mawsuulatan fii lugati tayi'in reer tayi lugadooda yaaduudi bimacna aladii loo isticmaali kara khaasatan taquulu waxaad leedahay fii lugatihim jaaanii duu qaama ay aladii qaama weeyaan wa sumica min kalaami bacdihim waxaa laga maqlay laa waduu fi الsamaai carshuhu marka yani saasay u isticmaaleen laa arintaas ma jirto nima waxaan ku yiri saas iyo saas ma samaysa markaasa tiri laa waduu fi الsamaai carshuhu allihii carshigiisa samada carshigiisa uu ku yaalaan ku dhaartee waxaas ma dhicin waduubi marka ay ladii waay waduu bimacnaa waladii baan ku dhaartay arrintaas ma dhicin fi samaai carshuhu carshigiisa samada ou ku jiro macnaha samada carshiga wuu ka sareeyaa oo fowqa asamaawaad waay laakiin samada luq ahaan waxaa layidhah wixii kaa sareeya wixii allihii carshigiisa uu kor naga jiraan ku dhaartay waxaas ma dhicin ay la mid tahay faina almaaa wa qaala shaaciruhum wuxuu yiri faina almaaa maau abii wa jaddi wa bi'rii duu xafartu waduu tawaytu shayga markii la yidhaahdo luqadaasaa loo isticmaalay waa in daliil loo keenaa min luqati alqowm markaasuu yiri ninaa wuxuu leeyahay fa ina almaaa biyahan maau abii wa jaddi waa biyihii aabbahay aan ka dhaxlay aabbahayna awowgiis uu ka dhaxlay wa bi'ri maau bi'ri waa ceelkayga biyihiisi waa duu xafartu ay ladii xafartu waduu طawaytu ay ladii طawaytu marka xafartu iyo طawaytu ficli faacil waa silaة اlmawsuul duudina waa bimacna اladii caaidkiina waa la xadfay oo duu xafartuhu waduu طawaytuhu iyay asalkeedii ahayd wa inamaa takuunu daa waxay noqotaa mawsuulatan bay noqotaa bishardi an yataqadamahaa inuu ka hormara shardigeeda maa alistifhaamiya inay ka hormarto naxwu qowli اllaahi tacaala عن can haaulaa'i alqowm maada anzala rabukum qaaluu asaatiiru اlawaliin ilaahay bay tataawul diintiisa ku samaynayaan maada anzala rabukum maxaa layihi rabbigiina muxuu soo dejiyey marka maadii waa istifhaamiya mubtada mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin daa ismu mawsuul bmacna اladii mabniyun calى sukuni fi maxali rafcin khabr mubtada anzla rabkm ficlu wa faacilu wa mudaafu ilayh wاljumlaة anzla rabkm laa maxala laha min اlcraab lanha silaة اlmawsuul ayib marka fiiri daadii bimacna ladii bay noqotay waxaa laakiinu shardi maada ka hormartay aw man alistifhaamiya haddaa maa la waaye man inay ka hormarto naxwu qowli shaaciri wa qasiidatin taأti اlmuluuka gariibatin qad qultuhaa liyuqaala man daa qaalahaa wa qasiidatin ruba qasiidatin badana taأti اlmuluuka boqorada u tegayso qasiidadoo hariibatin ee aan macnaha aada u adag ee alfaadeeda iyo siday tahay aan la garan karin qad qultuha aan iriyay liyuqaala in la yihahdo man daa qaalaha waa nin istustusayo wa qasiido badan oo ay adag tahay in iyadoo kale in la fahmaba xataa oon iri maxay badan tahay oo boqortooyada markay u tagtay la yihahdo war waxaan yaa tiri adeyga badanne marka waa is ammaanayaa ulajeedada waxa waaye man daa qaalahaa manti oo ismu mawsuulo ah oo mubtadaa daadina khabarkeeda ay tahay maya manti oo istifhaam dheh daadii oo mawsuulo ah oo manti mubtada daadii ismu mawsuula khabar qaalahaa ficil wa faacil iyo mafcuul faacilkan waa qarsan yahay manti uu laabanaya jumladaas marka silatulmawsuul waay ay ma aladii anzala rabukum wa man aladii qaalahaa sidaasuu ku leeyahay ayib fain lam yadkhul calayha manti haddii uusan maya fain lam yadkhul calayha daadi hadduu gelin shay-un min daalika daadi hadday maa ka hormari wayso ama man ay ka hormari wayso fahiya ismu ishaaratin waay oo markaa waxaad leedahay daa keligeed oo maa ay ka horeyn daa ismu ishaara waay walaa yajuusu an takuuna mawsuulatan inay ahaata ma banaano khilaafan lilkuufiyiina anagoo khilaafsan reer kuufiyiina waxay leeyihiin daadi mawsuula loo isticmaali karaa walow lam yataqadam calayha man ow ma alistifaamiyatan markaasaa reer kuufiyiina waxay qabaan daadi mawsuula loo isticmaala kawastadaluu biqowlihi shaacirka qowlkiisay deliishteenoo cadasmaa licabaadin calayka imaara amintii wahaadaa taxmiliina طaliiqu ayib marka waxaa laleeyahay abyaadan waxa weeyaan nin shaacir ah oo yaziid ibnu rabiica la yidhaahdaa yiri beydkan nin cabaad ibnu ziyaad la yidhaahdo oo markaa asiga madax ahay baa gacanta ku dhigay intuu caayi buu maqlay asoo dhahayo nin garweyn uu ahay buu yidhi markaasuu yihi alaa leyta lixaa kaanad xashiishan fa tarcaahaa khuyuulu lmuslimiina buu yidhi garkaan weyni ka badan hadduu caws isu bedeli lahay dadkan mujaahidiinta fardahooda gaajida dishaaba noo cuni lahay buu ninkaas meel weyna looga dhacay suuma jidi ninkii oo markaa madaxda ahay warkii markuu gaaray yaa ninkan cabaad la yidhaahdo warkii uu gaaray baa ninkii oo yaziid ibn rabiica waa la xeray markii muddo dheer uu ku jiray mucaawiya ibni abi sufyaan oo shaam joogay markaasaa loo wasaado loo sameeyo loo shafeecay ninkii markaa asugoo cabaadkii aan ka warqabin yaa xabsiga si lama filaana looga sii daayay farasaa loo keenay markaasuu ku cararay farastii uu marka la hadlaya wuxuu leeyahy cadas yacni xasilo oo macnaha isdeji maali licabaadin ninkii cabbaad ibni ziyaad lalahay kugu malaha calayka adiga imaaratun wada madaxnimo u kugu leeyahy malaha amintii waad aamin noqotay wa haadaa midkan taxmiliina aada ximbaarsan tahayne daliiqun waay yacnii wuxuu ninkii waad ka fakatay isdeji oo aniga waxaan gaaray dhul u asiga uu xukumin marka waxaa beydkan deliishtay reer eh, maxaan ku idhaahdaa kuufiyiin oo waxay leeyihiin wa haada ay ladii waay marka daadi oo maa iyo man ay ka horaynin bay bimacna ladii yidhaahdeen wa haada ay ladii kii oo taxmiliinahu aada ximbaarsan tahay taliiqun waay marka daadii mawsuul waa taliiqun khabarkiis waa jumladan taxmiliina ficil mudaaric marfuuc bthubuuti nun walyaau faacil jumladan oo taxmiil laa maxal lahaa min alcraab liannaha silaة اlmawsuul sidaasay yidhaahdeen marka qaaluu waxay yidhaahdeen haadaadi mawsuul mubtada waa wa taxmiliinana silatuhu weeyaan waalcaa'idu maxduufoo taxmiliinahu bay asalkeedii ahayd wa طaliiquna khabaruhu waaye wالtaqdiir waladii taxmiluunahu طaliiq marka daadiyo is mawsuul loo isticmaalay duuna an yataqadama calayhi man ow maa qoladaas oo reer kuufiyina beytkan deliishatay markaasuu yiri ibnu hishaam wahaadaa laa daliila fiihi daliil quman oo loo soo daliishta kuma sugno lijawaazi an yakuuna daa inuu ahaadaa bannaan lilishaara inan wahaadaa ishaaradeedu ku baaqi yeelno kow wahwa mubtada waa markaas wa daliiquna khabaruhu waay wa taxmiliinana jumlatun xaaliya waay wataqdiir marka waxay noqonay wa haada midkan aliiqun waa mid macnaha matluuq bimacnaa mid la sii daayey fii xaalati kownihi asigoo ah xaaladiisa maxmuulan laki midkan asagoo ku dul saaran baa la sii daayey macnaha waxay noqonay wa haada midkan aliiqun weeyaa mid macnaha la sii taxmiliina xaal aa tahay mid ximbaarsan adiga marka jumladan taxmiluunay kuufiyiinta ka dhigeen silat lmawsuul nimankana xaalay ka dhigeen marka kan haddii wdaliil idaa taطaraqa ilayhi اlاxtimaal saqط اlاstidlaalu bihi baa la yihahda maadaama aad aada leedihiin ismu isha daa keligeed oo man iyo maa ka horeyno bimacna mawsuula loo isticmaala halkan beydaa loo hayaa halkii beydna waxau musalam macnihiisa ma aad u daliishateen oo asmaau ishaaradii aa lagu baaqi yeeli karaa iyadoon bimacna mawsuul laga dhigin ayib markaasuu yiri musanifka wa dukhuulu xarfi tanbiihi calayha xarfu tanbiihi aan galow haadaa aan iriyay yadulu waxau tusina calaa annahaa daadii lilishaara inay u sugnaatay laa mawsuula inaysan ahayn kalaam oo jamiil ah waay markaasuu musanif wuxuu yihi fa khulaasatu lqowli qowlka dhamaystirkiisii waa fii tacdaadi اlmawsuulaati mawsuulaadkoo la tirtiriyo khulaasadeedii waa khaasihaa wa mushtarakihaa mawsuulaadka tirinteedii oo la dhammaystiro waa midkii khaaska ahayd oo sideedda ahayd iyo middii mushtarakaeed oo lixdaba intaba waan kuu soo tiriyey marka inta wuxuu ka geli doonaa wixii ka dambeeyo jumladii dhici doonta silaة اlmawsuul wallahu aclam wslى اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin